jirna waa baabka boqolitobaniykooaad ee kitaabkaa ziinada hoos imaanay wuuna mudnaayo bini aadamka sidiisaba xaragada iyo ziinada aad ayuu u jecel yahay khaasatan dumarka ragga laftirkoodana ma sahlana xaalkooda marka ziinadaas uu ilaahay adduunkan keenay wax badanoo ka mida ah waa xalaal ama inteeda badan waxyaabo yaryar ayuu rabbigan diiday subxaana wa tacaala oo inay bannaaneen uu sheegay calaa lisaani rasuulihi sala allahu calayhi waaalihi wasalama marka inta ayada ahayd qaybo ka mid ah ayaan soo marnay caawa waxaan bartamaha ugu jirnaa baabu tasaawiir sawirrada oon ka soo hadalnay xalay ka soo hadalnay taasiilkeeda qaybo ka mid ah iyo culayska ku jira iyo qalbiga sida sidauusan weli ugu xasillooni qabin intaba waa tii aan soo marnay waxaan maraynaa marka xadiidka aad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai alي ramat abarna ciisa bn mxamed التujiibi wayaan qaala xadaثna layث bn sacd الmisri qaala xadaثna bukay bn cabdilaahi ibn ashaj can muslim bn saciidin can zayd bn khaalid الjuhani can abi طalxaة الأnصاari radi اllah canه arضah ana rasul rasulka sl sl rsulkan wuxuu yihi laa tadkhulu ma gasha almalaa'ikatu malaa'igta alle beytan guri fiihi gudihiisa ay ahaatay suuratun sawar qaala busrin wuxuu yidhi uma kadibna ishtakaa waxaa xanuun zaydun zayd ibnu khaalid aljuhani ayaa xanuunsaday fa waan booqannay fa waaba iyadoo calaa baabi albaabkii sitrun gandoob ama daah uu ku sugan yahay fiihi gandoobka gudihi ay ahaat suuratun sawir qultu waxaan idhi licubaydillaahi alkhawlaani waxaan ku idhi alam yukhbirnaa miyuusan noo sheegin zaydun zayd ibnu khaalid aljuhani soo nooma sheegin can suurati sawirka iyo xaaraannimada fi اlyowm اlawali maalinta hore soo nooma sheegin qaala cubaydulahi wuxuu yidhi alkhawlaani awayaane alam tasmachu miyaadan maqlin yaquul isagoo lah maalinta laftirkeedii ilaa raqman calaamad oo fii awbin mara ku taal lama ooyane yacni sawar muxuu ahaa raqam amaba calaamad yar oo sawar yaroo mara dhinaca ugu taallo ama gandoob ha noqdo ama barkin ha ku yeello amaba aiifa dhultaad ha noqoto sawar yaroo muxuu ahaa maro dhinac ugu yeela intaanan ka ahayn oo istinahaas umuusan samaynin maalintaas inuu saa la yidhi sooma xasuusita weyaan marka dahan aad arkaysa oo sawarka yar uu ku yeelo waa tii maalintii uu noo sheegay ee adiga ayaa hilmaamtay weyaan o xadiidka an kun saddex boqol iyo ko iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nas ibn mascuud ibnu juwayriya qaala xadana wakic ibn jarax aru'aasi can hishaam اdastawaa'i can qataada ibni dacama can saciid اmusayib can cali bn abi aalibin radi allah an arda waraxima allah can jamiic اruwaat qala wuxuu sayd cali sanactu waxaan samiyey طacaaman cunna fadacawtu الnabiya nabigaan u yeeray sal slm kadibna maxaa idin qoran ya xaaji maxaa ku qoran fajaaa fahma ku taalla nacam sida saxtaa weeyaan fajaaa kadibna rasuulka wuu yimid calayhi الsalaaةu wasalaam fadakhala markaasuu gurigi galay oo faraha wuxuu arkay sitran gandoob amaba dah fiihi gudihii ayaa tasaawiri sawara fakharaja wuu baxay waqala wuxuu yidhi in almalaa'igta malaa'igta alle laa tadkhulu ma gasha baytan guri fiihi tasaawiri sawara ay ku sugan tahay weeyaan xadiiska shan kun saddex boqol iyo laba iyo kontonaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasir akhbarna isxaaq ibn mascuud isxaaq ibn ibraahim dah قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم بن ضرير ويانه qal xadana hisham bn curwa can abihi abi sacur bn zubayra can caaishata ummuminiin radi allah canhu ardaha qaalat waxay tir umuna caaisha kharaja wuu baxay rasul rasulka al sal slem kharjatan bixid uma kadib dakhala wuu soo galay intuu meelsa u yargaaray iyuu soo laabtay kharjada waxaa weeyaan waa bixid markiiba laabasho ay daba taalla weeyaan uma kadibna dakhala wuu soo galay guriga ayuu ku soo noqday waqad callaqtu walxaal qad callaqtu aan ku xihay qiraaman armaajo ama kobitiin waxaad ahdaanba waa meelaha alaabta la gashto ama meel yaroo muxuu ahaa yara iskifaala ahaana marka qiraamantan meesha ugu dhow waxaa weeyaan hadda aan isticmaalno waa armaajooyinki waqad callaqtu qiraaman fiihi alkhaylu cafwan maya qiraamka waxaa weyaan waa dah dah weyaan uma kadibna dakhala wuu soo galay waqad allaqtu alxalqata allaqtu aan ku xilay qiraaman dah fiihi dah ay ku suganta gudihiisa alkhaylu farda ulaatu biljnaxa ee garbala fardaha garbahala waad aragteen kuwa ay buraaq waa leeyihin sooma arkin oo meelaha ku oli jiri guryaha ku oli jiri beriga horad waa laga tuuray oo bini aadam wejigiis gabar wejigeed lah faras ah oo waxaa garbalah koley kaa soo kale inuu yaha laga yaabo laakiin aan weji bini aadan lahayn farda marka garbalah ayaa marka aan meesha ku xiray weyaan daah noocaasa kow qaalat waxay tihi falammaa goorti ra'a u arkay qaala wuxuu yidhi inzicihi siid ka fuji meesha lagu xiray marka xaggee ahayd ma taqaanaan meesha lagu xiray sidina imaan doonto ah, meel armaajo ahaan u samaysan weeyaan xadiidka shan kun saddex boqol iyo saddex ajnixada wuxuu ahaa balal weyaan ha saasaan kala jeeda ha balal weyaan ajnixada garbahan sheegi hadda marka la isticmaalaa oo muxuu ahaa digaaga iyo garbihiisa soo garbo lama dhaha mise baallalaa dadka qaarna garbay dhahaan marka calcumuum waa waa fahamteen waa baalashi un taqriiban shimbirta baalasheeda waa garbaheeda weyaan garbo kale ma laha hadi <laughs> ajnaxatuha naam <laughs> nacam kow xadiidka شhan kun saddex boqol iyo saddex iyo kontonaad waa xadiis صaxiixa qaala alimam bn mxamed bn abdillahi bn mazic qaala xaddaثna yaziid ibn zurayc qaala xaddaثna daawud ibn abi hind qaala xaddaثna cazra cazra ibn cabdiraxmaan alkhusaaci weeyaane can xumayd ibn cabdiraxmaan ibn cawf can sacd ibn hishaam can caaishaةa um اlmuminiin radi allah anha adaha zawji الnabi calayhi الsalatu slam qaalat waxay tihi umuna caaisha kaana waxaa noo sugnaan lana annaga sitrun dandoob amaba iihi daha gudihi ay ku sugan tahay timaalu ayrin shimbir sawarkeed ama miaalkeed mustaqbil albeyti guriga qaabilsan idaa dakhala markuu soo gala adaahilu qofka soo geli yani markaad guriga soo gala qofka waxaa weyaan dhanka sawirka wuxuu jeeda dhanka guriga soo jeeda faqaala rasulula asg wuxu yih sl slm yaa caaishata caaisha xawiliihi oo dhanka derbiga laadina sooma fainii ani kulama gorala goortii dahaltu angala ra'aytu huwaan arki fainii aniga kulama goor alla goortii dakhaltu angala oo fa ra'aytu waan arka dakartu dunya adduunya ayaan xasuustaa oo wax adduunya ku xasuusina wayana ku jeclaysiini qaalat waxay tihi wakaana waxaan la sugnaada qatiifatun qatiifad lahaa iyada ay u sugnaatay qatiifaddaas calamun sawirra iyo calaamooyin fa kunnaa waxaan eenay nalbasuhaa nulbisuhaa ma idiin qoranta fakunaa maxaa kuu qoran sheekh ah, nalbasuhaa miya wa kaana qatiifatun laha calamun fakunaa nalbasuhaa waan xihan jirnay qadiifatee loo xihani mararka qaar dee haddii ay jirta miyaa laisku yar huwinayo allahu aclam falam naqtachu ma jarjarin oo qaciga in sawirka qoorta laga jaray waxyaabahaas ayaa noo imaan doonta insha allah tabaaraka wa tacaala marka isagoon jirin ayaan isticmaali jirna weyaan xadidka shan kun saddex boqol iyo afar iyo kontonaad waa xadiis saxiixa قال الإمام النسائي أخبرنا محمد بن علي بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن حازم الجيمي قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن قاسم عبد الرحمن بن قاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق ويان عن القاسم بن محمد وحديث وكورم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها قالت حدثنا من عائشة كان وحاضي في بيتي قرية ثوب المرأة فيه مرض قدين أي كسوغن تساوير سورة فجعلته وحين مرك إيالي إلى سهوة سهوة ومرك أرماجدي ilaa sahwatin armaajo oo fi lbeyti guriga dhex taallay meesha alaabta la gashto wayaane ayaan saa ugu daday fa kaana waxaa rasul lah rasul sal slm yusallii mid udkooda ilayha sahwadaas xaggeeda u dukanaya iyo armaajada xaggeed uma kadibna qaala wuxuu yidhi caishatu caishay akhirihi canii idhaaf meel gadaal iga aadi weeyaan fanasactu waan siibay fajacaltu waxaan ka helay wasaa'ida barkimooyin ayaan ka helay intaan kala jarjaray ayaan barkimihii foodar ahaan ugu dhigay wayaan foodara ugu dhigay xadiidka shan kun saddex boqol iyo شن كنتنات وحديث صحيحة قال الإمام النسائي أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا عمر بن الحارث الأنصاري مولاهم قال حدثنا بكير بن عبد الله بن الأشج قال حدثني عبد الرحمن بن قاسم عبد الرحمن القاسم بن محمد بن أبو بكر الصديق أن أباه قاسمة xadada wuxuu warramay can caaishata ummuminiin annaha ummuna caaisha nasabat inay taagtay sitran gandoob ama dah fiihi gudihiis ay ku suganta tasaawiirisa warra fadakhala wuu soo gala rasulula rasulka sal slm fanasacahu wuu siibay faqatactuhu waxaan u kala jaray wisaatayn laba barkin ayaan ka dhigtay culimmada marka ay leeyihin haddii sawirka wax mumtahan ah oo waxaa weyaan aanan la sharfin oon kor loo qaadayn o la qiimaynayn laga dhigo oo meel qadiifad lagu istaaga iyo barkimo laiska barakana wax noocaas go'yaal waxaa weyaan laisaga saaxana wax noocaas oo macno weyn aan loo yeelayn hadduu yahay inay dhib weyn lahayn meelahay u dariishadaan ay ka mid tahay qaala rajulin ba wuxuu yidhi fi lmajlisi majliska fadhiixiina idin goorta ayada yuqaal loo yidhah rabiica ibnu cataa loo yidhahdo ayaa wuxuu yidhi ana aniga ayaa samictu ka maqlay abaa muxamed yacni alqaasim ibn muxamed ibn abubakr sidiq ayuu la jeeday caaisha soo ka sheegi umlmin qaalat inaytin ummu caaisha kaana wuxuu aday rasul rasulka a sl slm yartafiqu mid ku nasta calayhima labadaa barkimood nabigeenu ku nasan jiray calayhi salaatu wasalaam yacni jiqalku dhigaya iyo si uu mayeelaba waxaa weeyaan uu ku nasan jiray ama ahaba barkadaba eh baabu dikri ashaddi الnaasi nacam ilaa ah yani ilaa raqman calaamad oo yani waxaa weyaan wax yaroo kooban kama soo qaad meel yar dhibacdoo yaro sawirko yaro meel ku yeele waxde sawir weyn oo la buunbuunina oo noocaas wax dhamma sawir wada ah marka laga tago ya wax kale maaha raqmigaas waa noocaas ile midaan moogta aan nafta ay ku jirin ayada maba la isku haystaba guri iyo geed iyo waxaa weyaan baabuur iyo hadl iskuma hayn waxa laga hadla waxaa waa wax nafta daatal arwax wa wixii nafla weyaan yaa sheekh wax yaroo hadda noocaas inuu dhib lahayna hadda axaadiis ka muuqato waa meelaha culimmada ay u daliishadaan in eh, waxyaabahan hadda la isticmaala ay dhib lahayn laakiin xaalad adag waa aad runtii looma niyada uguma degayso baabu dikri ashad الnaasi cadaaban baabu dikri ashad الnaas dadku ugu daran sheegitaan la sheega cadaaban xagga cadaabka maalinta qiyaamo laba jeer ayuu imaam soo aroorin doonaa nafs atarjama dikr ashad الnaas boqol toban iyo afarna oo keeni doonaa kana boqol iyo toban laba weeyaan xadiidka shan kun saddex boqol iyo shan kun saddex boqol iyo lix iyo kontonaad waa xadiis saxiixa qaala imam akhbarna watay ibn saciid قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه وقاسمة عن عائشة أم المؤمنين قالت وحيت من عائشة قدم وسوق رسول الله صلى الله عليه وسلم سفر سفر يكسر قليل وقد سترت والحال قد سترت عن كواستر بقرام داه على سهوة أرماجة أولي أني الله فيه دهس قديز أي كسوكان تساوير سورا فنزعه نبي قوسي بيوقوي وقال وحير أشد الناس dadku uga darnaan badan cadaaban xagga cadaabka yowma alqiyaamati aladiina kuwa weyaan yudaahuuna wax ku shabahaana daala calay waxaa isoo gala rasul baa isoo gala sal slam waqad satartu walaal qad satartu waan ku asturay biqiraamin dah fiihi dah ay ku sugan amaaiilu sawara falamaa goortiis ra'aahu arkay talawana wuu doorsoomay wejhu wejigiisa uma hatakahu wuxuu ku zuuliyey ku gooyey biyadii gacantiis shariifada ah sal allahu caleh ali wasalam owa qaala wuxuu yih rsulkeena calayhi sala slam ina ashadda annaasi dadka ugu darnaanta badan cadaaban xagga cadaabka yowma alqiyamati maalinta qiyaama aladiina wax u ekaysiyaan bikhalqi illahi khalqi ilaahi subxaana wa tacaala marka nacam nacam nacam kuwaa weeyaan baabu dikri ma yukalafu asxaabu suwar yowma alqiyaama baabu dikri maa shay sheegitaan la sheegayo baabkan u baab yahay yukalafu lagu kalifo oo lagu qasba aصxaabu suwari sawirlayaasha yowma alqiyamati maalinta qiyaamo dadka asxaabu suwarka oo sawirlayaasha wax sawiraan wax maalinta qiyaamo lagu qasbi doono ayuu baabkan u baab yahay khatar waxayna awoodi karin baa lagu qasbi xadiiska shan kun saddex boqol iyo siddeed iyo kontonaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam akhbarna camr ibn cali alfallaas qaala xadadana khaalid ibn xadir wahw ibn xaaris qaala xadadana saciid ibn abi caruuba can nadr ibn anas ibni malikin qaala wuxuu yidhi nadr kuntu waxaan ahay jaalisan mid fadhiyo cinda bni cabaas cabdullahi bn cabaas agtiisa ataahu faataahu waxa u yimid faataahu yay u qoran tahay ataahu waxa u yimid rajulin baa u yimid oo min ahli ciraaq reer ciraaq ah faqala wuxuu inni anigu usawiru hadi tasaawiir sawiradan ayaan ka shaqaystaa oon sawiraa famaa taqulu fiiha maxaad leedahay oo xukunkeeda maxaad ku sheegi لها وحون كذا محط وش كو شيء فقال وحي أدنه سودو أدنه سودو سمعت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نبي محمد كما قال عليه الصلاة والسلام يقول إساقولا من صور قفك صور سورة صور في الدنيا الدنيا ده كل فوحلو قصبا يوم القيامة ما القيامة أن ينفق فيها الروح روح إنه قليه وليس بمنافقه مد كافوفنا ونفقلينا ما أهانين ويان حديثك شاكو سيدة حبقول سقالي كنت نضوى حديث صحيحة أخبرنا قطيب بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد an ikrima mawla cabdilahi bn cabaas an ibn cabaas radi allahu canhuma qala cbdillahi bn cabaas qaala rasul rasuulka wuxuu yidhi sala allahu calayh waali wasalam man sawara qofkii sawara suuratan sawar cudib waa la cadaabi xataa yanfuqa fiiha ruux ilaa ruuxdu kaga afuufo wayn walaysa biraafiqin fiiha mid gudaheed ku afuufana ma ahanin ciyaadan billah waa khatar waxaan xadiis shan kun saddex boqol iyo lixdan oo xadiis saxiixa أخبرنا عامر بن علي فلاس قال حدثنا عفان بن مسلم الباهلي وياني قال حدثنا همام بن يحيى العودي عن قتادة بن دعامة عن إكرمة مولى عبد الله بن عباس عن أبي هريرة raawiyat اiسlam cbdiamaan sakhdowsi radi اlah anه arda qal wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasu rasulka wuxu yidhi sal l slem man sawara qofkii sawara suuratan sawar kullif waxaa lagu qasbaa yowma alqiyamati maalinta qiyaama an yanfuqa fiiha ruux inuu naf ku afuufa walaysa maani binaafiqin mid ku afuufa weeyaan xadiid shan kun saddex boqol iyo o لحdنaad xadيث صحيح أخبرna qtayب بن سعيد قال xadثna حمد بن زيد بن درهم عن أيوب عن نافع عن بن cمر أن النبي صل sلم قال nabgeen وxuu yidhi إنa أصحاaب الصuور sawiradan dadkeeda ama dadkooda aladiina kuwaasoo yasnacuuna samaynayaan yucadabuuna yowma alqiyamati maalinta amwaala cadaaba yuqaal lahum waxaa loo dhihi axyuu nooley ma khalaqtum waxaad abuurteen nooley ayaa loo dhihi doonaa mana awoodi karaa nasal alla salam alcaafiya xadis shan kun saddex boqol iyo labiyo lixdanaad waxdii saxiix qaala alimaam nasai an ahmed qutayb ibn saciid qaala xadathana layt ibn sacd can naafic can alqaasim can caaisha زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاها وعن أبيها وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحم الله جميع الرواة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان وحو يدي إن أصحاب هذه السور سوردا ضدك ضدكودا يعذبون ولا عذاب يوم قامت ويقال لهم حلودي أحيو نولي ما خلقتم حال أبورتين حديث شنكو سدح بقول يوم سدح الإحتناد وحديث صحيحة قال الإمام النسائي عليه الله أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله يشكري وياني عن سملاك بن حرب الذهلي عن قاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاها أنها أمنا عائشة قالت وحيتني إن أشد الناس dadku ugu darnaanta badan cadaabaan xagga cadaabka yowma alqiyamati maalinta qiyaama aladiina ku yudaahuuna allaha allaweyna isu ekaysiyaan fii khalqihi abuurkiisa inaa abuurkiisa saad waxu abuuro kale oo u abuuraan kuwa isku dayaan kuwa ayagaa weeyaan kuwa muxuu ahaa xagga cadaab ugu dambaan badan dikru ashaddi innaasi cadaaba qof tarjamadan ay ka maqanta ma idinku jira tarjamadan dambe oo mukararka boqol toban iyo afar maku qoranta cajinuur nacam waa ku taalla sooma waa mukarar marka laakiin waa nafsaha waana nafsal muxuu aha shaygan baa laga hadlay ya riwaayaadka laakiin baabka maxaa loo soo celi waana isku xigaan ya نعم حديث شنكو سدح بقولي أفر إلى حديث حديث صحيحة قال الإمام النسائي أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية وأنك محمد بن خالد سومان الضرير عن الأعمش سليمان بن هران عن مسلم ابن صبيح الهمداني حاء وأنبأنا محمد بن يحيى بن محمد قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن مسلم بن صبيح عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن مسعود رضي الهذلي رضي الله عنه وارضاه reer hudayl hadda weli way degan yihin la socda reer wadayin ilaa maantadan la jooga waxay degan yihiin meeshii salligoodii makay degan yihiin marka maka dhanka looga baxaa daa'if xaggeed sharaa'ic jidkaas marka la maro beerahaas ku yaal weli way degan yihiin reer wadayn haddii aad u tagtaan oo tiraa war reer muxuu ahaa cabdullahi mascuud dadkiisii an rabaa waa lagu geyni waad arki weli way degan yihiin subxaan allah rag asxaaban kule xataa nin la yihahda waa cabdiraxmaan alhudali oo ragga ayagoo markaan maki meelaha taga waana soo dhawaaya waa nimin karan badan xoolay qalayaan oo ay ku soo dhawaynayaan oo nimin aad la yaabaysa weyaan waayahay radi allahu canhu arda cabdulahi bin mascuud alhudali waa ninka nabigeenna uu aad ku jeclaa oo uu yidhi qofkii jecel qur-aanka sidii loo soo dejiyey isagoo ah oo weliba qadan ariya fresh ah in saxa tacbiir oo sidii loo soo dejiyey oo waxba ay mxuu aha saxar ayna gaarin falyaqra calaa qiraa'ati ibni ummi cabd cabdullahi bin mascuud ayaa saa magaciisa ay ahayd ibni ummi cabd qiradiisa ha ku ahriyo waatiu nabigeen dhihi jiray calayhi الsalaatu wasalaam waayahay cabdullahi bin mascuud qaala wuxuu yidhi abdullahi bin mascuud qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slam ina min ashaddi الnaasi cadaaban dadka ina min ashaddi الnaasi dadka kuwa ugu darnaanta badan ayay ahaadeen ay ka mid ahaadeen cadaaban xagga cadaabka yowm alqiyamati maalinta qiyaama almusawiruuna kuwa wax sawiro wa qaala axmed ibnu xarba wuxuu yidhi almusawiriina almusawiruuna markay noqoto waxaa weeyaan waxay noqoni marka yani raabta aabaan maxay noqonaysaa ina min ashaddi الnaasi cadaaban khabarkii ina oo horeey sooma ina min ashaddi الnaasi cadaaban yowma alqiyama almusawiruun hum اlmusawiruun humtaas ayaa noqonaysa waxaa weeyaan noqonaysaa waxaa weeyaan damiirushaanigaas ayaa wuxuu noqonayaa ismu ina oo la dibdhigay ma garat marka almusawiriin la dhahana waa ismiga laftirkiisii saasoo uma muuqato sheekh cabdullah hay saas miya de ina min ashadd الnaasi haddii ina min ashadd الnaasi la tirahdo marka khabarku waa muqadam ina min ashadd الnaasi min ashadd الnaasi laba jeerba khabarku waa muqadam laba jeerba khabarku waa muqadam mar musawiruunta marna waxaa laga dhigayaa marna wuxuu noqonayaa isinkii isinkii muahara marna isinka muaharka damiirushaani uu noqonaya sidaa weeyaan xadiidka shan kun saddex boqol iyo شan iyo لحdanaad waa xadيiث صaيixa qaala الimaم النسائي أخبرna hناad بن srي أبو srي عن أبي بكر بن عyاaش الأسدي عن أبي إسحاaq cmr ibn cabdlahi bn cubayd asabici alhamdani waa taqaanaan can mujaahid bn jabr can abi hurayra qala wuxu ab hurayra istadana jibriilu eh, jibriil calayhi salaam ayaa fasax weydiistay cala nabi nabiga inuu u soo galo calayhi salaa slam faqala wuxuu yidhi dul sookan jibriil soo dhow qaala wuxuu yidhi kayfa adkhul isaan u soo gala wa fii beytika gurigaada ayadoo ay ahaatay sitrun dah fiihi daha gudihiis ay kusugan tasaawiru sawara saan ku soo geli meesha sawaraaba meesha ah, cagaagan oo yeelle fa ima an tuqطaca waa in ama la jara ru'uusuhaa madaxyaalkeeda la jara oo sawirada ayada madax laga gooyo aw tujcala la yeelo bisaaqan gogol oo yuuطau lagu istaago oon dulaysan in sawirka lugsi laga dhigo mooyane fa ina annaga macshar almalaa'ika malaa'igta makaano kulankeeda laa nadkhulu ma galna baytan guri fiihi gudihiisa ayaa tasaawiiri sawira culimmada marka in imtihaan la imtihaano oo waxaa weyaan la dulaysto sawirka haddii xataa uu sawir caadiyo isqabo oo lagu istaaga oo mxuu aha lagu saaxanayo o la barkanayo inaad dhib lahayn culimmada marka mxuu aha qabto fatwada jibriil ay mxuu ay qaadanaysa ma jeed fatwada jibriil calayhi wacala nebi salatu wasalaam ay qaadanayaan weyaan baabu luxaf baabu luxafi go'yaalka iyuu baabkan u baabiya luxafta waxaa weyaan waa waxyaabaha la huwada dharka lahuwada oo muxuu ahaa liisa saara ayuu baabkan u baab yahay waayo xadiidka ilan waa ziinadii شan kun saddex boqol iyo lix iyo lixdanood xadii saxiixa قال الإمام أخبرنا حسن بن القزعة عن سفيان بن حبيب ومعتمر بن سليمان عن أشعث عن أشعث بن أبي شعتاء عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها قالت وحتى من عائشة كان maryaha annaga aan huwanno oo dumarka ay huwdaan oo lagu saaxdo kuma tukun jir nabigana sal slm qaala sufyan wuxuu yidhi malaaxifina waa isku midun waxaa weeyaan luxufina iyo malaaxifina waxaa weeyaan waa lixaafkii un go'i la huwanayo weeyaan meeshan waxaa mishkiladda ah. xadiid abu daawuud uu soo wariyey oo waxaa jira min xadiidi mucaawiya ibn abi sufyaan radi allah an ardaha ayaa ummu xabiiba walaashiisa mmuminiina wuxuu weydiiyey in uu nabigeenna calayhi salaatu wasalaam go'o reerkiisa ugu galmoodo oo xilligaas isaga lahuwanaa waa go'o hugshadun inuu ku tukan jiray marka waxay tihi ha wuu ku tukan jiray idaa lam yakun bihi adan haddii wax muxuu ahay ku hallaabay ayna jirin oo nadiif yahay nabigan oo ku tukan jira calayhi salat salaam labada xadii maxaa lagu jamcinaa culimada waxay leeyihin raxima allah aljamiic wixii dhintay wixii nool allah xifdiye waxay leeyihiin markay ah, fasirayeen waa istixbaab midaan oo nabiga calayhi salaa slam kuma tukan jirin tarakahu istixbaaban sunno ahaan iyo yacnii wanaag sida wanaagsan waa in dharka caadiga lagu tukana u noqdo dharkaas waa horaana waa tii aan u sheegnay macuusyaha habeenka lagu saaxdo oo tutuban oo qaarkood waxaa weeye laga yaaba qofka inuu ku dhideedo in uu salaaddii fajar la soo aado waa laga fiicanya waxyaabahaas in meelahaas uu lagu mugufeeyo oo kadibna dharkii aad ugu talagashay inaad beytka alla la soo aado qofka uu soo xirtay ayaa wanaagsan waa marka istixbaaban waa midaana waa ku tukan jirayna waxaa weeyaan inay bannaan tahay waa libayaan aljawaas wax xaaraan aan ahayn waxaa jira waqti laga haboonye wax xaaraan aan ahayn haddaa funaanadahan yaryaroo hoos laga wata oo shicaarka ah qofki inuu intuu iska soo xirto macaws yar dhaxda ku soo duubta kadibna masaajidku muxuu aha soo dhex istaago ka warrama waa wax yar xoogaho khilaaf اwlى waa wax laga haboon yah lakin xaaraan maha salaada waa ku ansixi ya sheekh shukumaan waa dhaqan xumida dadka saa samayna xaqiiqatan arrinka asaga carabka lagama leexinayo shukumaan aad wasakdaada ku tirtirya islaamka la soo dhexaadi waxaa weeyaan ya sheekh gurigi he musqushaa lagala bixin hataa meelaha qaar a imtixaan kaa hukum lugaha ka leesanka katuka marka khayr lahayn siiyo masaladaas marka waa masalo runtii khuduu ziinatakum cinda kulli qofka markuu masjid soo-aada waa suurad aad u qurux badan cadayga waxa ugu muhiimsan kaas waa mararka qaar salaada subaxoo kale waa halis intaad qofka muxuuah hurdoon khuriy khuriy kadib in markii salaadii la aqiimay aad hambar hambar u soo kaca isagoon soo cadiyeysan kadibna markaasuu islaamka dhibi salaadaas waa salaad khariban taadii waaba dishay waa kharibtay oo fadligeeda waa baabi'isee qofka maskiinka muxuu aha maca dembigiisa intuu soo cadiyaystay salaatuleyl soo tukaday ama witir soo tukaday udka oo carfa is soo carfiyey salaadiis maxaad ugu hadlayni oo maanta si cadiya laad garan karin culamada lidaalik waxay leeyihiin qofkaasoo kale afkaa laga duuban karaa hadda weliba ay ku fiican tahay waxaa la wataa moogta baalkan afduubka ah culimada waxay ka hadlayaan masaaisha masaala way ka hadleen fuqahada qofkaad noocaas aduu kugaaga tukani afka ma laga duuban karaa ha laga duubta ay leeyihin sanka iyo afka kulli ka wada duuba waabadbaktinaysaab khushuuc miyaa jiri marka arrinta ayada runta qofka muminka waa inuu daki noqdo meelahaas ku soo cadeeyeys waxaada soo dhamaystimo may qofku ura waa mogta waa macduur qofka asaga marka wuxuu samaynaya waa inuu muxuu ahaa isna is ogaado ood wax muxuu ahaa dad caloosh ka xanuunsan gaas iyo waxyaaba waa jiraan laakiin waa dad yaroo kooban ama xanuunno khaasaa jiraan qofka muxuu ahaa nooca isaga ah wuxuu samaynaya ama afku duubanaya ama waxyaaba la mariya ayaa jiro xilligaas oo kale yirid wabaa iska jiri kara qofkaas waa qof macduura ah, mogta hawni iska warhaya laakiin qofkii oo caafimaadka qabay oo nadaafa darre ay u geysay nacam toonta iyo basasha si a qasdi mogta midkaanaan soo cadaysan maradka hadambe horta kan maradka hadambe laakiin midkan imtixaanka ama sigaarka soo dhuuqay inkastoo alxamdulilah bifadlin min rabbina tabaaraka watacaala maanta waxaan arkay meelaha hidaaya dhinaceeda xaafada xaafadaasaan ku arkay nin soomaali aho sigaar caadi u cabba inta qaatay ka siina waa naxay aad baa u naxay xaqiiqatan waxaana soo gaarnay ragga odayaasha ay soo gaareen akhyaarta halkan joogta qayb ka mid a ah qofka ilbaxa ah waa qofka sigaarka caba qof aan sigaar cabin wuxuu ahaa badow hadda dad noocaasayaasha reer baadiyu ahaa waan soo gaarin waan xasuustaa qofkaan sigaarka dhuuqayn waxaa annagana lamidda marka noocaas oo sigaar dhuuqa lagu ku imtixaaman ummadahan korka cad oo eshiyaanka loo yaqaan gaala islaamkooda laa xawla walaa quwata carabta xataa xaramka agteeday ku cabayaan war ilaahay ku mahadiy ilaahay ku mahadiy hadda maanta maqaaxad soomaali ay leedahay oo hadda nairobi ku taalla oo sigaa lagu dhexabaa maaragtay weligeed weligeed maaragteen xaramaynka haddii aad tagto xaramka maka iyo madiina haddii aad tagto ya lamoynay miya ha nacam nacam markaad maka iyo madiina tagto maqaayadaha qaar khaasatan kuwa xaram ka fogfog markaad gasho waad baktini yani imtixaan mamnuuca ku qor mamnuuc ay tari marka halkaas inaan la yaaba fiiriya halkaas waxaa laga yaabaa inaad dhowr sano joogta oo qof gaal ama muslim oo kenya joogo sigaar caba adan arkin gaalada xataa waa lamid waa naga daran yihin maxaa tiri sheeh e a a ashir waa ku leey adiga adiga waxaad la socota malaha sigaarkaada loo cabaa ani kolley waxaan arka baa ka hadlaya oo maa shahidna yaa sheekh alla yaraan badana yaraan badana meelaha meelaha qaarkood waa laga cashir waa saad sheegayso meelaha qaarkood hadda haddii hadda aan baxno oon intaas yarraacnaan tabliiqayno oon meelaha qaarkood aan galno hadda aad afkumafanaaya sigaar waad arki oo meel lagu khayilaa jirta meel gooni ah magac muhim muhiim maaha meel meelo dee dad adiga dulaysan oo la duumana ma ahlul me runtii alxamdulilah gaalada gaalada lamid gaalada aan ku dhex noolna toonka waxaa loogu sameeyey meel yaroo muxua karantiila ah. ya waa la dulay xataa meel yaroo karantiilahoo sandaqada oo bartamaha toonka ah ayaa sida ayagoo muxuu ahay qaba judaam halkaasaa lagu xareeyey meeshaasaa markaad qofkaad kula dhuumanaya waxyaabaha la yaab kale igu dara waxay ahayd meeshaas intaan tagay mar anoo agmari gaari wata mis waa lagu weynaya ma xasuusta mar aan fogeyn ayaa dad laba ninoo khamiisyo u weynaa meesha fud ka soo ka soo baxay soomaali maahayn tabcan ummadahan kale ay hayeen oo meelaha ka imaaday waa naxay war gaaladii xataa ayaama gelaynin ayaga maxaa geliy imtixaanka waaya ahay baabu sifati nacli الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam baabu sifati nacli rasuuli اllaahi sal اla sl rsulka alle kabtiisa sifadeeda ayuu baabkan u baab yahay noocay ahayd kabta nabigeen ala sl xadid shan kun saddex boqol iyo toddoba iyo lixdanaad waa xadii saxiixa qala alimam nasai ramat la akhbana moxamed macmar qala xadana xibaan ibn hilaal albahili qala xadana xamaam ibn yaxya alcawdi qala xadana qataada ibnu dacaama qala xadana anas ibn malikin khadim rasul lah sal slm radi anhu arda qaala anas xadana anas wuxuu noo sheegay ana nacla rasuuli اllahi rasuulka al sl slm kabtiisa kaana inuu laha iyada qibalaani laba fargashi meelaha faraha la geliyo suulka oo kale iyo fardhaxaadka oo kale meel la geliyo inay lahaan jirta kaba ma soo gaarteen akhyaarta waaweyna soo gaareen oo tolonyo ah oo haragga iyo maqaarka laga tala sadda laga tala ma geela laga tali mise looda laga tali jiray geela waxba lagama tala soo marka kabaha iyaga ah ya jaandheer miya annaga toloyanana toloya kabahaas marka aaday qaali u ahaayeen aad aaday qaali u hayeen wa sahlan mahan qaarkood xoolaa la siin jir nool kabahaas marka waxay lahaan jireen qaarkood suulka meel la geliyo iyo farta fadaxda marka la geliyo ayagaa kala duwan mar kabahaas tolonyadoo nabigu xihan jiray calayhi salaatu salaam ee laba laba meelooda faraha la geliyay lahaayeen qibaalahan saas weeyaan waaya xadiidka nacam afka furahe maba la maqlaya wax yar saada afka saa yarda waa la maqlaya xajaabsada lama ee magacood camba miya camba axsanta raggaas hadda wadaadkaas sheekh aadan iyo sheekh maxaa u taqaan sheekh aadan maxaa u taqaanaaday tolayo sooma wadaadkaas kaa fogo asna halkaas waqooyiga jira muxuu yaqaanaa xaaji cumar aad xaraga adduunka wax dhammaanana ma hena a axsantum tamaam waan fahnay marka si fiican baa loo fahmay hadda laakiin suuqay ka baxeen maa sha allah axsanta waaya xadيiث شhku سddex boqol iyo sideediy لixdanaad wa xadيiث صaxiix mima qablahu qaala imamna saan cmr bn cali alfalas qala xadana safwan ibn ciisa qala xadana hishaam hishaam adastaway miya saasaan filaya can muxamed ibn siriin can camr ibn aws qaala wuxuu yidhi camr ibn aws kaana waxaa u sugnaaday lacli rasul rasulka al sl slm qibaalaani laba waxaa weeyaan fargashi ayuu ay lahayd weyaan asayrayni ah, nacam axsant baarak allah fiik baabka boqoltobaodobaad waa dikru annahyi baabu dikri الnahyi reebid la sheegay ayuu baabkan u baabay can almashi in lagu socdo fii naclin waaxidin hal kab labada kabood mid kamid hadii ay kaa go'do ama haluna mxuua mid lagaa xado tan kale iska tuur in la xirto lama ogola an kun saddex boqol iyo sagaal iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa amaba samaysaan kala jeeda tuuritaanka laazim mahane akhbarana isxaaq ibn qaala xadana maxamed ibn cubayd qaala xadana acmash wa sulaymaani can abi saalix azayaat asamaan dakwan hahay can abi hurayra adnaan sakh dawsi radi allah anhu ardaa waradia allah can jamiic saxaabati rasul lah sal slm waraxima allah jamiic aruwaat can اnebi sal sl nabigeena qaala nabigan wuxuu yidhi ida inqaaca hadduu go'a shiscu nacli axadikum midkiin kabtiisa xerageeda ama sunkeeda falaa yamshi yuusan ku socdan fii naclin waaxidatin hal kab xataa yuslixa ilaa uu ka hagaajiyo shaydaanka ayaa lagu yaqaan arrinta ayada xadiidka an kun marna waxaad arki doontaan haddii aad eh, eh, noolnahay eh, fashon oo kab halkab lagu socda kuwan waxay socdaan sheekh waxaa adimaan maanteed waxaan arkayay sarwaal yacni meeshaan halkaas kastumada meeshay soo gaaraysa halkaas ka go'on oo hallug ka go'on ruf ah tan kalena ay kaamilta oo nin ku socda indhahaygaan saaray marka kabla'aanna ay socdaan muxuu ahaa marna iyadna soo fiiri balaayo soo wadaan balaayo mm, imtixaan waayahay xadiidka adi صaxiixa qala imam abarna isxaq bn ibrahim qala akhbarna umm mucaawiya qala xadna acmash can abi razin wa mascuud bn malik alasadi mowlahum qala wuxu raytu xaraka aba hurayrata radia allahu canhu arda yadribu isagoo ku garaaca biyadii gacantiisa calaa jabhati wejigii saa u garaaci ugu dhufani marka qofka aad mararka qaar aad waxyaaba aan habboonayn aad aragto waxaad samaynaysaa aad leedahay ama waxaad ka xanuunsata wejiga ayaad gacanta ku dhufani ow wejigi isagoo gacanta ku dhufani oo ku garaaci wejigiis gacanta yaquul wuxuu leeya ahal ciraaq war reer ciraaqow tajcumuun waxaad sheegaysaan annii aniga abu hurayra akdibu inaan ku been abuurna calaa rasuli rasulka al sl slm ashhadu waxaan markhaati ka ahay oon qiraya la samictu inaan ka maqla rasul rasulka al sl slm yquul isagoo la idanqataca hadduu go'o shiscu nacli axadikum midkiin kabtiisa suunkeeda iyo fargashigeeda falaa yamshi isun ku soconayn fi lukhra tan kale xataa yuslixa ilaa uu ka hagaajiyo baabu maa jaa wuxuu ku soo aroryo baabkaan u baab yahay fi lanaaci sadda iyo masallaha amaba magada gobasha ka samaysan nic ayaa layidhahdaa waxyaaba badana loo isticmaalaa masalla ahaan iyo salli ahaan sijaa'id ahaan waa loo isticmaalaa waxaa loo isticmaalaa in lagu saaxda loo isticmaalaa waxaa loo isticmaalaa in eh, eh, awrta lagu gurayo oo ilmaha muxuu ahay waxyaabahaas ayaa loo isticmaalaa sadda waxyaaba tiro badana loo isticmaalaa xilliyada abaaraha ay jiraan oo khatarta ay jirtana in qumad laga samaysto oo la duba oo la cuno ayaa loo isticmaalaa wax badan ayaa jiray hadda yaa tasawuri kara in wiilashan yaryar haddii maanta loo sheego oo la yihahdo muxuu ahaa aabbayaalkiin umad ay cuni jireen iyo waxaa weyaan e, e, e, waxaa weeyaan harag la dubay ama qaar la dubay ma rumaysanayaan adeer ninkaan idii soo jeedi ma qaar adiga adigaan kula hadlaya adeer adiga adiga a ah. adaan kula hadlaya magaca magaca af gacanta ka adaan weydiin adig muxsin kale magacaadi maxamed maxamed adeer adig weligaa intaad noolayd harag ama maqaar caadi ah maqaarka caadiga oo laga bixiyo ingozi <laughs> haraggaas ama maqaarkaas oo inta la duba la cuna weligaa maarta ya iyadoo la qurxina qorax aasaa ah, la wadi soomaalida saasay soo mareen ragga halkan fadhiyo qaarkood way soo mareen kuwa aan soo marin abayaalkooda soo maray ya sheekh axsanta akaas waa ah, tuurooyinka horga kulli ya sheekh oo yaan adi ma cun <laughs> nicmada ilaahay in lagu shukriyo aqiiqatan walle nicmo halkan hadda maanta la joogo ummaddan maanta arkaysaanoo yacnii mar maqli jirteen kuwa ka sheekeeya ka sheekeeya qolyaha yacnii ilbaxshaaraha oo waxay dhihi jireen inta magaalada baadiyaha ku soo weynaaday magaalada baadiyaha joogay kadibna magaalo imaaday markay muddo joogeen kadib inuu baadiyihii ku noqday oo wankii ama orgigii inta qoorihii qabtay caana ka raadina ma maqasheen sheeko noocaas maqli jirteen sheeko balaali waxay tahayba mase ma maqli jirin sida dhabta ah dadkan hadda soomaalida oo jooga waa sida ayada kii aan saan ahayna aabbihii ama ilma adeertii garaska quulaha macruuf way garaskii kuwaas waa faakihae waya heli karaba kuwaas waa gideeri caadi bahashi waxa ii sheegi waa kaas waa gideeri heli karabta ayada nicmo waaya alxamdu lilah uma alxamdu lilah waaya xadiidka shan kun saddex boqol ko iyo toddobaatanaad waa xadiis صحيixa soalka ma محamed بن mcmر أخbarna محamed بن mcmر qال xadثna محamed بن cmر بن أbi الوزير بن مطرف qaala xadakana moxamed bn muusa can cabdilahi bn abi alxa can anas bn malikin khaadim rasul lah sal slm taajkaasa madax u saaran weligiis kama degay inuu nabigeen u khidmayn jira alai sl slam ana nabiya nabigana sal slm ittajaca wuxuu ku saaxday calaa nacin sad amaba magad ayuu ku seexday facariqa markaasuu dhideeday ilan kulayl waaya maka iyo madiina xilliyada qaar aad u kul weliba xilliyada qaarna aday qabow yihin weliba khaasatan madiina faqaamat umu sulaym umu sulaym oo anas hooyadii ah ayaa u istaagtay ilaa caraqihi dhididkiisa uu istaagtay kow fanashafathu markaasay dhuratay ama qallajisatay meeshii ay muxuu ahaa ay ka aruursatay dhididkii fajacalat waxay yeeshay marka fii qaruuratin qaruurada ay ku shubatay dhala ayay ku shubatay fara'aha nabiyu nabigana yar sal slm qaal wuxuu yidhi maa haada arrinkan muxuu yahy alladii kaasu tasnacina samaynaysa yaa umu sulaym umu sulaymay uma anas umu sulaym waxaad tihahdaba umu sulaym waxaad samaynaysa maxaa yihiin qaalat waxay tidhi ajcalu waxaan yeelaa caraqaka dhididkaada fii iibi catarkaygan ku darsanayaan catarkaan isticmaalayaan dhididkaada ku darsanay fadaxika الnabiy nabigan uu qoslay salى اllahu عalayhi waalihi wasalam baabu ittikhaadi اlkhaadimi wاlmarkab inaad qofka khaadim shaqaalo samaysto u adeega iyo walmarkab iyo gaadiid inuu samaysto ayuu baabkan u baabay xadiidka waa wax bannaan shan kun saddex boqol iyo labaiyo toddobaatanaad waa xadiis xasana qaala alimam nasai akhbarna maxamed ibn qudama almisisi can jariir ibn cabdilxamid الdabi can muslim ibn muctamir can abi wa'il shaqiiq ibn slma weyaan can samura ibnu sahm rajulu min qowmihi weyaan qaala wuxuu yidhi naزlat waxaa soo degtay calى abi haashim ibni cutba nazaltu nazaltu waxaan ku degay calى abi haashim abi haashim ibni cutba ayaan ku degay ama u tagay weeyaan wa huwa walhaal huwa isagana aciinun ay macuunun daacuun uu ku dhacay ninkaas waa mxuu aha abi hashimka ibn cutba ibnu rabiica alqurashi waa saxaabi jaliila ah. faataahu mucaawiya mucaawiya abu sufyaan ayaa u yimid yacuuduhu isagoo booqani markuu abu haashim waxaa weeyaan taacuunka ku dhacay oon booqasho ugu tagay ama aan u degay samura ibnu sahm aan u tagay ninka la abu haashim ayaa waxa u yimid mucaawiya abu sufyaan oo booqani taacuun ayuu qabaa ninka la yihahda abu haashim fabaka abu haashim wuu ooyey oohin ayuu la dhacay faqaala mucaawiya wuxuu yidhi ibnu abi sufyaan radia allahu canhu arda maa yubkiika maxaa kaa oohiyey awajacun xanuun miya yushizuka kumurjini yuqliquka oo qalaq iyo isbaraambar kugu ridi xanuun baasaan kuu geli am cala dunya mise adduunyada ayaad ka xanuunsanaysaa faqad dahaba wuu tagay adduunyadii safuhaa inteeda miidda ahayda saafigayda duun wuu tagay inkadar ah oo calow ah, ayaa soo haray xilliga haddii ay calow ahayd iyo kadar bal maanta ka warrama ikhwaan kiram qaal wuxuu yidhi laa qaal wuxuu yidhi kullun mid la arko od sheegtaba laa maya inta ad sheegtaba shuqul lihi xanuun ihaayonu oyna ama aan ka qalaq igu ridaana ma jiro sidoo kalena waxaa way adduun maanta aan ka xanuunsanahayna ma jiro weeyaan walaakin warka lagu laabay rasul rasulka sal slm cahida ilaya wuxuu igula ballamay cahdan ballan wadidtu waxaan jeclaaday annii aniga kuntu inaan hada tabictuhu mid raaca ballantii aad nabiga ila galay inaan oofiyo oon raaca ayaan jeclaan lahaa qaala wuxuu yidhi innahu shaniya lacallaka waxaad mudan tahay tudriku inaad haleesha amwaalan xoola oo tuqasamu loo qaybiyo ama tuqsamu loo qaybiyo bayna aqwaamin qolooyin xoolo qaybina inaad haleesho ood gaarta ayaa laga yaabaa abu haashimow wa inamaa in kalamaan yakfiika waxaa kaaga filan min daalika inta ayada waxaa kaaga filan khaadimun nin kuu adeego qof kuu adeega iyo markabun gaadiid fii sabiila jidka alla aad ku jihaado ayaa kaaga filan weyaan wax kale uma baahnid fa adragtu markaasaan arrinta ayadayd xoolihii la qaybin oo tirada badnaa ayaan haleelay fa jamactu markaasaan xoolo badan aruuriyey saasuu le weyaan <laughs> maanta yaa yaa ataa meel wax nooga fiiqa xoolaha haddaa la sheega waxaa weyaan waxaan umalaynaa si fiican baa laisu baranbari wainahu lixub اlkhayri la shadiid waa bini aadamka sidiisaba ilaahay wuxuu jeclaysi xoolo jacaylka dhib ma lahan laakiin jid xalaalna ku soo qaado jid bannaanna ku bixi bas taas unbaa muhiima baabu xilyat sayf seefta xaragadeeda ama waxyaabaha lagu qorxiyo baabkan baab xadiidka شhan saddex boqol iyo saddex iyo todobaatanaad waxaa sahih qaala imam nasa'i qala ibn amr ibn yazid qala ciisa ibn yunus qala xadana cuثman ibn xakim can abi umamata ibn sahl qala wuxuu yidhi kaanat waxay ahayd qabicatu sayfi rasul rasulka sala allahu calayhi waali wasalam seeftiisa qaybta sare calaamada yaroo ku taalla oo quruxda ah meel yaroo muxuu seefta meesha qaybteeda sare ayaa waxaa weeyaan waxaa ku taalla wax yaroo lagu qurxiyo qabiicadataas ayaa la yidhahdaa min fidatin fida ay ka samaysneed xadiidka shan kun saddex boqol iyo afar iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasai akhbarna abu daawuud sulaymaan ibnu daawuud ibn sayf alxaraani way cafwan qala wuxu yidhi xaddaثna camar ibnu caasim qala xaddaثna hamaam ibn yaxya alcawdi wa jariir cabd ibn xaazim qaala waxay yidhahdeen xaddaثna qataada can anasin ibni malik radi allah anu arda qala wuxuu yidhi anas ibn malik kaana wuxuu ahda naclu sayfi rasuuli illaahi rasuulka ale sal slm sayftiisa waxaa weeyaan galkiisa seefta galkeeda qaybta hoose qaybta u hoosaysa ayaa nacl la yidhahdaa seefta soogal ma laha marka saa loo geliye meesha u hoosaysa qaybtaas hoose ayaa nacl la yihahda waa kabtii oo kale meesha u hoosaysa kaana wuxuu ahaadayna marka waaya naclu sayfi rasul lah rasulka sal slam seeftiisa galkeeda qaybta u hooseeya min fidatin fida ay ahayd wa qabiicahu wa qabiicatu sayfihi seeftiisa meesha u sarraysa waxaa weeyaan waxay ahayd fidatun fida wamaa bayna dalika intaa intuu dhahaysana xilaqu fidatin silsilooyin fida ayaa ku yeelay xaraga waa la qurxina mogta daabkii amaba waxaa weye galkii waa in la qurxiyo oo wax qurux badan laga dhigo waa sifidada marka in laga sameyo dhib ma lahan شن كن سدح بقوليو شن تضبط الله صحيح قال قال الإمام النسائي أخبرنا قتيبة سعيد قال حدثنا يزيد بن بن زرع عن هشام بن الدستوائي هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن أبي alansaari waa iqa qaal wuxuu yidhi xadiidku waa mursal mujada kaanat waxay ahayd qabiicatu sayf rasul rasulka al sl slm sayftiisa qaybta sare meesha yaroo muxuu ahaa u dambayso min fidatin fida ay ka samaysnayd baabu naahi reebidaskrabi baabkan u baabi caani juluusi fadhi la fadhiisto cala almayaahiri kooraha laga sameeyey xariirta oo urjuwaan arjuwaanku waa taqaanaan waa casaankan meel kale waa u weyne anigii sheekh nuur ayaa wax badan raadinay guduud meel kale waa loo waay sheekh nuura meel u raadiyo baabal iyo waxbuu soo saaray muxuu ahaa guduud u yar dhow iyo magacii u raadiyo af soomaali ku keenan ku niri khalaas markii dambe wuu isdhiibay wuxuu yidhi guduud waxaan gacan kuma hayn حديث شان كنت تحب قليو لحي تضبات رضو حديث صحيحة قال الإمام نسأل الله أخبرنا محمد على قال حدثنا ابن إدريس وعبد الله اللودي وين قال سمعت محمد عاصم الكليب عن أبي بردة ابن أبو موسى الأشعري عن علي بن أبي طالب قالوا هنا علي qul waxaa tidhahda allahuma alw sadidnii itoosi wahdinii hanuuni wanahaani wuxuu iga reebay rasulkana sal slm can juluusi inaan ku fariisa calmayaahiri koorahaas ka samaysan xariirta walmayaahiru qasiyun waa xariir kaanat ahay tasnachu nisaau dumarka ay sameeyaan libucuulatiina raggooda ay u sameeyaan cala raxri kooraha la saaro kalqaaa'ifi qatiifooyin min alurjuwaan ee casaan ama guduud weyaan baawljuluusi fadhi loo fariista calkaraasi korsi lagu fariisto kan hadda aan ku fadhiyo kale lagu fadhiisto weliba xilliyada darsiga la bixina beriga hore moogta waa taqaanaanoo yacnii culimmadeenna intay qiblada u jeestaan halkaas ay fadhiistaan meesha hadda kamerada ay taalla ayaa kadibna saa laiskugu wareejin jiray haddaba sheekh cabdillaahi rag badana saa u fadhiyo jazaahum allah khayran waaya laakiin hadda korsi aan ku fadhinaa korsiyaa lagu fadhiya ma bannaayi mise ma bannaanyi ina bannaanyi inuusan bannaaneen oo mashruuc meya mise ma ahan waa kan dhegaysta marka xadiidka an kun weliba imaam muslim ayaa soo sar xadidka an kun saddex boqol todobiy todobaatan waa xadid saxiixa qaala alimamu nasr an tnaquna yacquub ibn ibrahim can abdiraxmaan mahdi can sulaym ibn muhiira can xumayd ibn hilaal qaala qaala wuxuu yidhi abu rufaaca abu rufaaca alcadawi waa saxaabi jaliila intahaytu ilaa rasul rasulka ayaan gaaray sal slm wa huwa walxaal huwa rasuulkani yakhtubu khudbayni faqultu waxaan ya rasul rasuulka allow rajulu nin hariibun ana rajulun baana hariibun hariiba jaa yimid yasalu isagoo wax ka weydiina can diini diintiisa laa yadri aanan garanayn maa diinu diintiis waay tahy anaan waxba ka aqoonin faaqbala rasuula nabiga alla wuu soo qaabilay khudbuu nabigan u taagan la socdaya wa taraka khudbatahu khudbadiisa kaga soo tageen xata intahaa ilaya ilaada iga soo gaara fa utiya waxaa loo keenay bikursiyin kursi ayaa rasuulkeen loo keenay mujadan kursiyin khiltu waxaan u malay qawaa'imahu tiirashiisana iyo muxuu ahaa lugihiisana xadiidan bir inay tahay aan u malay faqacada caleyh wuu ku fadhiistay rasul sl sl slm fajacala wuxuu gudagelay yucallimunii inuu ibaro mima callamahu allah allaweyne wuxuu baray mujadan uma ataa khudbatahu buu yimid faatamaha wuu dhammaystirtay korsiga marka in lagu fadhiistay ka warraba waa mashruuc qowlan waaxidan imam muslim ayaa soo saar xadidka xadiidka io baabka u dambeeyo cashirkeena caawa insha allah tabarak watacala kitaab kitaabu ziina oo muddada aan ku soo qaadan u dambeey caawa waa baabka boqol iyo saddex iyo labaatanaad ittikhaadu alqubaab alqibaab alxumur qubooyinka amaba teendhooyinka casaanka in la samaystay ayuu baabkan u baab inay bannaan tahay xadiidka saddex kun shan boqol iyo shan kun saddex boqol iyo siddeed iyo toddobaatanaad waa saxiix قال الإمام نصير بن عبد الرحمن بن محمد بن السلام قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا سفيان الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي ويانه قال وحو يري أبو جحيفة صحابي قاس كنا وحنا مع النبي نبي أيان لجنة صلى الله عليه وسلم بالبطحاء ماشي بطحاء ليلة بطحاء asal ahaan waxaa la yidhahda meesha bannaan oo waasica ah, ayaa la yidhahdaa laakiin hadda badxaa laga hadla waxaa weyaan waa badxaw maka almuxasa meeshan ee loo yaqaano oo mina iyo iyo waxaa weeyaan musdalifo agagaarkooda halkaa weyn badxaha kolleyba sida muuqata wallahu aclam wa huwa kuna waxaan maa nabi nabiga ayaan eh, la jirnay sal slm la jirnay bilbatxa meesha batxa la yidhahdo wa huwa rasuulkeennana fii qubatin teenda xamraa ee casaan uu ku dhex sugan yahay wa cindahu agtii waxaa ahday unaasun dad yasiirun ay yar unaasun maxaa idiin qoran yasiirun sooma fa jaءa bilaalun baa yimid radi allah an arda ibnu rabax waa muaadinka nabigana sal slm faadana wuu adimay fajacala wuxuu gudagalay yutbicu faahu afkiisi inuu raaciya haa huna wa haa huna afka inuu raacay markuu deexaya calaa salaati alfalaxdi wayaan shee xuseen aad u yaqaan arintayda jazaahu اllahu khayra marka maxalushaahidka waxaa weeyaan nabigeenna wuxuu ku sugnaa wahu fii qubatin xamraa caawa intaa waxaa noo gebagaboobay bifadli min rabbina tabarak watacala kitaabkii dheera oo kitaabu laadaaba marka wax yar oo aad u kooban ayaa noo harsan ilaaha noo dhammaystiro subxaana wa tacaala amni iyo iimaan iyo caafimaad allahna siiyo intaas yar ayaa kitaabka ka harsan marka ilaahay intaas hanoo dhammaystira kitaabu aadaab alqudaat ayaan habeen dan bilaabi doonaa insha allah tabarak wa tacala hada wallahu aclam